بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الحديث الثاني والثمانون عن جرير بن عبد الله عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نبgu wuxuu uhi man laa yarxam الnaas qofkii dadka aan u naxariisan laa yarxamuhu اllah ilaahay asaga u naxariisan maayo laa yarxamu allah ilaah isagana unaxariisan maayo muttafaqun calayh yadullu hada alxadiidu bimantuuqihi xadiidkan nudqigiisa wuxuu kugu tusiyey waa dalaalada ama waxaa xadiiska uu tusiyo ee laga fahmo nudqiga looga fahmo waxa marka waxaa jira nudqigiisa uusan kugu tusinin calaa anama laa yarxam innaas qofkii dadka aan u naxariisan laa yarxamu llah ilaahayna asaga inuusan u naxariisan wa bimafhuumihi mafhuumkiisa mafhuumulmukhaalafo waay meeshaane wuxuu kugu tusiyey calaa anna man yarxam innaas qofkii dadka u naxariisana yarxamuhu llah isagana ilahay u naxariisanaa kama qaala sala allahu alayh waala wasalam fi lxadiidi alaakhar sida nebigu xadiidkii kale uu ku yidhi alraaximuuna yarxamuhum araxmaan kuwa naxariista allah raxmaanka abaa u naxariista irxamuu man fi lardi waxa dhulka dushiisa saaran u naxariista yarxamukum man fi samaa ay man cala asamaa allaha carshigiisa ka sarreeya ayaa idinkan idiin naxariisanaya faraxmat lcabdi lilkhalqi addoonku makhluuqa naxariista uu naxariisto min akbar ilasbaab waxay ka mid tahay asbaabta kuwa ugu waaweyn alatii tunaalu biha oo lagu gaaro raxmat allah naxariista ilaahay allatii min aahaarihaa naxariista ilaahay oo raadkeeda uu ka mid yahay khayraatu dunya wa khayraatu alaakhira adduunka khayrkiisa iyo aakhira khayrkiisa wa faqduhaa naxariista ilaahay weynteeduna min akbari alqawaadic wa faqduhaa naxariista addoonku makhluuqa u naxariisanaa waayitaanka u waayo min akbari alqawaatic waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee addoonka ka gooya walmawaanic ee ka hor istaaga liraxmat illahi naxariista ilaahay waalcabdu fii gaayati adaruura waliftiqaar ilaa raxmat illah addoonkuna wuu u dhibaataysan yahay oo waa u baahan yahay naxariista ilaahay meeshii ugu dambeyday baahi meeshii ugu dambeyday ayuu u baahan yahay waana u dhibtoon yahay laa yastagni canha naxariistaas kama kaaftoomo kama maarmo darfata caynin hal ilbiriqsi wa kullu maa huwa fiihi wax kastoo addoonku uu ku dhex jiro min annicam oo nicmooyin ah waindifaaci niqami iyo masaa'ibta oo laga difaaca ah min raxmat illahi naxariista ilahi ka marka wax kastoo naxariis oo u helo wax kastoo dhibaata oo laga sarfiyo naxariista ilaahay buu ku helay famataa araada an yastabqiyaha naxariistaas inuu baaqi yeesho markuu rabo wayastasiida minha uu kororsado falyacmal ha ku camalfalo jamiica alasbaabi asbaabta oo dhan alatii tunaalu biha raxmatu oo naxariista ilaahay lagu gaaraa asbaab kasta oo naxariista ilahay lagu gaari karo ha sameeyo hadduu rabo inay naxariistaas u baaqi ahaato loona siyaadiyo wa tajtamicu kulluhaa asbaabtaas oo dhanna waxay ku uruursan tahay fii qowlihi tacaala ina raxmat allaahi qariibun min almuxsiniin naxariista ilaahay dadka muxsiniinta waa u dhowdahay waa helayaan wahum muxsinuuntun almuxsinuuna fii cibaadati illaah waa kuwa ixsaanka ku sameeya cibaadada ilaahay almuxsinuuna ilaa cibaadi illaahi addoommada ilahay in ixsaan ku sameeya walixsaanu ila alkhalqi makhluuqa in ixsaan loo sameeyo atharun min aathaari raxmati alcabdi bihim waa raad ka mid a raadadka addoonku inuu ayaga u naxariisanaa naxariista uu addoonku makhluuqa u naxariisanaa waxyaabaha ay keenaya waxaa ka a an yuxsina ilayhim waraxma alatii yatasifu biha alcabdu noocaan naxariista addoonku uu ku tilmaamaya waa laba nooc raxmatun khariisiyatu naxariis uu la dhashay mid uu iska goobaa marka ma aha ilaahay baa ku abuuray uu la dhashay qad jabala qad jabala allaahu bacda alcibaadi calayha addoommaha qeyb ka midna ilaahay uu ku abuuray wa jacala fii quluubihim quluubtoodan ilaahay uu geliyay alra'fata turid iyo waraxma naxariis iyo walxanaan cala alkhalqi makhluuqa inay u beer beerjilcanaadaan wa facaluu bimuqtadaa haadihi araxma naxariistan sida ay keeneena waxay sameeyeen jamiica maa yaqdiruuna calayhi wax kastoo ay awoodaan oo min nafcihim ayaga inay wax taraan ah bixasabi istidaacatihim inta taagtoodu ay leeg tahay fahum ayagu maxmuuduuna waa ammaanan yihiin musaabuuna calaa maa qaamuu bihi shaqada ay qabteenna waa laga abaalmarina oo ilaahay wanaag buu ugu abaalgudaa macduuruuna calaa maa cajazuu canhu waxay ka caajizeen oo ay kari waayeenna waa loogu cudur daaraa wa rubbamaa kataba allaahu lahum biniyaatihim asaadiqa waxaaba dhici kartaa waana jirtaabe niyadooda saadiqada ilaahay inuu u qoro maa cajazat canhu quwaahum wixii taagtoodu ay ka caajistay oo awoodi kari waayeen laakiin ay jeclaayeen inay sameeyaan oo ah makhluuqa ixsaankiisa way jeclaan lahaayeen laakiin waa gaari kari waayeen inay sameeyeena loo qoraa wanowcu thaani nooca labaadna raxmatun waa naxariis yaktasibuha alcabdu addoonku uu kasbado bisuluukihi kulla tariiqin asagoo mara waddo kasta iyo wasiilatin oo isla wadee tajcalu qalbahu qalbigiisa ka yeelay calaa haada alwasfi tilmaantan oo ah inuu noqdo qalbi naxariista uma uusan dhalanin laakiin waa iska raadiyey waddo kasta uu ku heli karo ayuu maray si uu u noqdo nin naxariis badan fayaclamu lcabdu addoonku wuxuu ogaana ana hada alwasfa tilmaantan min ajali makaarimi alakhlaaq dhaqamada kuwa wan wanaagsan dhaqamada wanaagsan kuwa ugu waaweyn inuu wasfigaani ka mid yahay wa akmaliha uguna dhammaystirnaan badan fayujaahidu nafsahu naftiisa ayuu kula dadaala cala alitisaafi bihi wasfigaas inuu ku tilmaanaado wayaclamu maa rataba allahu calayhi min athawaab wuxuuna ogaana waxa ilaahay naxariistaas uu ka ratibay oo thawaab ah qofkii laga helo la yidhi intaasoo thawaab uu leeyahay wamaa fii fawtihi naxariistaas waayitaanka la waayo waxa ku dhex jira oo min xirmaani thawaab addoonkii inuu thawaab ka qada ah fayarqabu fii fadli rabbihi wuxuu jeclaysana oo uu damcaa rabbigiis fadligiisa wayascaa bisabab aladii yunaalu bihi daalika wuxuuna ku dadaalaa sababta lagu gaari karo fadligaas wayaclamu wuxuu og yahay ana aljazaa'a min jinsi alcamal abaalka qofka camalka uu sameeyo ayuu la mid yahay qofkii marka ixsaan u sameeya makhluuqa isagana ixsaanka ilaahay buu helaa qofkii u naxariisana naxariista ilaahay buu helaa aljazaa min jinsi alcamal wa yaclam wuxuu ogaana ana alukuwata addiiniya walaaltinimada diinka walaalaha lagu yahay iyo walmaxaba aliimaaniya iyo jacaylka iimaanka laisku jecel yahay qad caqadaha allahu wa rabataha bayna almu'miniin ilaahay inuu guntay oo uu xiray dadka mu'miniinta dhexdooda oo ay iskula xiran yihiin walaaltinimadaas oo diinka ay walaalaha ku yihiin iyo maxabadaas iimaaniga ah wa amarahum ilaahayna uu faray an yakuunuu ikhwaanan mutaxaabiin inay noqdaan walaalo isjecel wa an yambuduu kula maa yunaafii daalika iyo inay iska tuuraan wax kasta oo walaaltinimadaas la isku jecel yahay ka hor imaan ah oo min albaqdaai in la ysu caroodo ah waalcadaawaat in la iscollaysto ah waatadaabur in dhabarka la ysu ah falaa yazaalu alcabdu yatacarafu lasbaab addoonku ka zuuli maayo asbaabtii inuu garanaa allatii yudriku biha hada alwasfa aljaliil oo uu ku gaari karo tilmaantan weyn wayajtahidu uu ku dadaalaa fi taxaquqi bihi inuu xaqiijiyo oo uu kasbado xataa yamtali'a qalbuhu min alraxma walxanaan cala alkhalqi dadaalkaas marka waa siiwada ilaa qalbigiisa uu ka buuxsamo naxariis iyo beer jilaac iyo beernugeyl makhluuq ah uu beer beernugeylo wayaa xabada hada alkhuluq alfaadil fiicnaan badanah uu yidhaahday dhaqankan faadilka ah waalwasfu aljaliilu alkaamil iyo tilmaantan aadka u weyn ee kaamilka ah wa haadihi araxma naxariistan allatii fi lquluubi oo quluubta ku jirta tadharu aathaaruhaa raadkeedu wuxuu muuqdaa cala aljawaarixi wallisaan asalkeedu waa qalbiga laakiin qalbiga inay ku jirto see lagu fahmaa waxay ka daahiraya uu leeyahay acdaada iyo carabka qofku carabkana waa ka muujinaa acdaadana wuxuu ka qabanaa wixii nafciya oo uu awoodo wixii dhibana waa ka difaaca fi sacyi fii isaali lbiri walkhayr wuxuu ku dadaalaa wanaagga iyo khayrka iyo walmanaafici wixii waxtara inuu gaarsiiyo ilannaasi dadka wa isaalati aladraar dhibka inuu ka zuuliyo walmakaarih wixii ay necab yihiin canhum can innaas dadka wa calaamatu araxma almawjuuda fii qalbi alcabdi naxariista addoonka qalbigiisa ku jirta calaamadeedu waxay tahay an yakuuna muxiban inuu noqdo nin jecel liwusuuli اlkhayri khayrka gaarsiintiisa likaafati اlkhalqi cumuuman makhluuqa oo dhan dhammaantood inuu khayrkaas gaaro jacaylka uu jecel yahay wuxuu leeyahay waxay daliil u tahay qalbigiisa inay naxariis ku jirto walilmuuminiina muuminiinta khusuusan si gaara ah, kaarihan inuu nacab yahay xusuula shari wdarari calayhim dhib iyo shar inay ayaga u xasisho fabiqadri haadihi almaxaba walkaraaha takuunu raxmatuhu naxariistiisu waxay ku xidhan tahay jacaylkaas uu khayrka jacaylkaas uu khayrka la jecel yahay khalqiga inta uu leeg yahay nacaybkaas uu sharta la necab yahay inta uu leeg yahay marka jacaylkaas iyo karaahadaas inta ay leegyihiin bay naxariistiisuna la eg tahay waman usiiba xabiibuhu bimowtin qofkii uu jeclaa qofkii mowt uu ka asiibo oo ka dhinta ow gayrihi ama mowt kama asiibine wax kalaa ku dhacay oo min almasaa'ib oo masaa'ib kalaha ku dhacdaye fa in kaana xusnuhu calayhi liraxmatin murugta iyo walwalka iyo walbahaarka uu u murugoona asaga liraxmatin naxariis qalbigiisa ku jirta hadday tahay fahuwa maxmuudun waa fiicantaha ayuu yihi walaa yunaafi sabra waridaa murugtaas uu ka murugaysan yahay qofkan musiibada ku dhacday qariibkiisa ah ama xabiibkiisa ah murugta uu ka murugaysan yahayna ka hor imaan maayo sabarkii iyo raalli ahaanshihii qadarta ilaahay lagu raalli yahay oo la dhihi maayo qofkaani raalli kuma aha qadartan mana uusan sabrin la dhihi maayo isdiidi maayaan liannahu sala allahu calayh waala wasalam maxaa yaele nabigu lamaa bakaa limowti waladi waladibnatihi maxaa yeele nabigu markuu ooyey gabadhii asaga uu dhalay wiilkeedii dhimashadii uu dhintay darteed markuu nebigu u ooyey gabadh asaga uu dhalay aa usoo cid dirtay waxay tiri wiilkaygii ayaa sakaraatulmowd u hayaa ii imaw nabigu waa u tegey wuxuu u tegay iyadoo naftii markaasi ka bixi rabto marka nabigu waa ooyey qaala lahu sacad sacad ibn abi waqaasa wuxuu ku yidhi maa haadaa yaa rasuul allah rasuulkii ilaahay ooyintaani maxay tahay fa atbaca dalika bicabratin ukhraa nabigu haddana wuxuu raaciyey ilin kale oo ka soo daadatay mar kale wa qaala markaasuu wuxuu yidhi haadihi raxmatun tani waa naxariis yajcaluha allah oo ilaahay uu geliyey fii quluubi cibaadihi addoomihiisa qalbigooda uu geliyey wa inamaa yarxamu allaahu min cibaadihi araxmaa ilaahayna addoommadiisa wuxuu u naxariistaa kuwa naxariista qalbigooda kuwa naxariista ay ku jirto kuwaasa ilaahay addoommadiisa ka mid ah oo ilahay u naxariistaa aljaza marka min jinsi camal qofkii addoommada ilaahay u naxariista naxariista ilaahay u helaa qofkii ixsaan u sameeya ixsaankii ilaahay u helaa wa qaala cinda mowt bnihi ibraahim wiilkiisa ibraahim ahaa markuu dhimanaya nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh waala ali wasalam alqalbu yaxzan qalbigu waa murugoona waalcaynu tadmac ishuna waa ilmayne walaa naquulu laakiin dhihi mayno ilaa maa yurdii rabbanaa rabbigana wixii raalli gelinaa maane wax kale afkeenna ka soo bixi maayo wa ina anagu lifiraaqika geeridaada yaa ibraahiimu ibraahiimow la maxsuunuun waa ka tiraanyeysannahay waa wiilkii ugu dambeeyey oo nabigu sala allahu alayh waalaa alihi wasalam ka geeriyoonaya ibraahiim kuwii kale horey u dhinteen addoonka marka lagula diriri maayo ilinta ishiisa ka imaane markii musiibadaas ay dhacdo iyo murugooshada qalbigiisa uu murugoonayo tiiraanyadaas lagula diriri maayo laguna eeday maayo laakiin waxaa lagu eedaynaa maxay tahay inuu hadallo aan munaasib ahayn uu ku hadlo oo ay ka muuqato qadarta ilaahay inuusan raalli ku ahayn iyo inuu qayliyo iyo afcaal sabarka ka hor imaanaya inuu sameeyo ay ka mid tahay inuu tintiisa rifo dharkiina uu jeexjeexo waxaa la diidan yaha waa intaas wa waxaa la mid ah raxmatu atfaali sigaar caruurta yaryarkaa naxariista loo naxariisanaa iyo wariqati calayhim beerjileeca loo beerjileeca wa suruuri calayhim gelinta farxad ayaga qalbigooda la geliyo min araxmati naxariistay ka mid tahay wa amaa cadamu lmubaalaati bihim caruurta ah, inaan dheg jalaq loo siinin wa cadami riqati calayhim inaan loo beernuglaanin fa min aljafaa'i waxay ka mid tahay qalbi adeyga walghilada waalqaswa waa isku mid marka waxay ka mid tahay adadeyga iyo qalbi adeyga acraabta lagu yaqaano kama qaala bacdu jufaati alacraab sida ay yidhaahdeen dadkii reer baadiyaalka ahaa kuwoodii qalbiga adkaa qeyb ka mid ah cina ra'aa markuu arkay annabiya sala allahu alayh waalaa wasalam nabigu asxaabahu saxaabadiisa yuqabiluuna awlaadahum asiqaa carruurtooda yaryarka ah iyagoo dhunkana buu wuxuu yidhi fa qaala dalika alacraabiyu wuxuu yidhi ina lii cashratan min alwalad toban cunugaan dhalay maa qabaltu waaxida minhu mid ayaa ka mida ma aanan dhunkoon faqaala anabiyu sala allahu alayh waala slam nabigu wuxuu yidhi aw amliku laka shay-an oo maxaan kuu qaban karaa in nasaca allaahu min qalbika araxma haddii ilaahay qalbigaaga naxariista uu ka siibay maxaan kuu tiri karaa nabigu marka waxba uma tiri karo waa run laa yamliku lahu shay-an waxba uma tiri karo awoodda nabigu sala allahu alayh waalahi wasalam waxay ku eg tahay irshaad iyo dalaalo intaas ma dhaafsiisna khayrka inuu ummadda tuso oo uu waddada saxda uu ku hanuuniyo oo uu u caddeeyo intaas ma dhaafsiisna qofna qalbigiisa naxariis kama siibi karo qalbigiisana naxariis ma geli karo iimaanka isna waa la mid qof uu qalbigiisa iimaan geli karo lama arko nabigu sala allahu alayh wasalam marka wuxuu muujiyey caruurtaas dhunkashada uu dhunkoonaya qaadqaadidda uu qaada inay naxariista ay ka mid tahay oo weliba maxmuudan ay tahay weliba waxaa soo aroortay nabiga sala allahu alayh waala ali wasalam isagoo khudbayn ah oo mimbarka saaran wiilkiisii wiilkiisii uu aadka u jeclaa oo gabadhiisu ay dhashay xasan aha oo orda inuu yimid waa yaraay markaas inuu masjidka soo galay nabigu mimbarkuu kasoo degay waa qaaday mimbarkuu la fuulay markaasuu wuxuu akriyay aayaddii qur-aankaad oo ilaahay uu lahaa aayaddii qur-aanka ahayd oo fii suurati dalaaqtii eh, ka hooseeda ku jirtay allah mustacaan wa min araxmati waxaa ka mid a ah raxmat lmara albaaqiyi haweenaydii jaaniyadda ahayd naxariistii ay naxariisatay xiina sakati ilkalba markii eyga ay waraabiday alladii kaada ya'kulu thara kaasoo ku dhowaaday carrada inuu cuno min alcatash oon dartiis fagafara allaahu lahaa bisababi tilka araxma haweeneydaas ilaahay wuxuu dembigeedii ugu dhaafay oo zinada ahaa naxariistaas darteed eygaas ay u naxariisatay ma ilaahay dembigeedii ugu dhaafay wadiduhaa haweenayse laakiin waxaa lidkeeda ahayd tacdiibu lmar-a haweenaydii cadaabitaanka la cadaabay alatii rabadat ilhira oo mukulaashii xirtay laa hiya acamatahaa wax ma siinin ma aysan quudinin wasaqathaa ma waraabinin walaa hiya tarakathaa iskama aysan sii daynin ta'kulu min khashaashi اlardi dhulka xasharaadkiisa iska cuntee xataa maatat ilaa mukulaashii ay dhimatay haweeneydaas waa loo dembi dhaafay tanna waa la cadaabay nabigu sala allahu alayh waala ali wasalam wuxuu yidhi naarta waxaan ku arkay haweeney la cadaabaa mukulaashii adduunyada ay ku cadaabtay baa marka naarta dhexdeeda ku xogxogane haweeneydaas wuxuu yidhi mukulaal bay intay meel ku xirtay ay gaajo u dishay waxna ma siinin mana iska sii dayn meelaheeda ka qaraabatee ilaa ay gaajo u dhimatay waa loo cadaabay marka haddaba marka bahaa-imta iyo makhluuqaadka ilaahay iyo xasharaadka qofka inuu cadaabo lama ogola bikayri xaqin wixii asaga kusoo xadgudba inuu iska difaaco waa la ogol yahay laakiin kuwa ugu yaryar xaq la-aan inuu ku dilo lama ogola wa min dalika waxaa ka mid a ah maa huwa mushaahadun mujarab wax la arki karo oo la sharibay aayadda qur-aanka waxay ahayd inamaa amwaalukum waawlaadukum fitna wallahu cindahu ajru cadiim wa min dalika waxaa ka mid a maa huwa mushaahadu mujarab ana man axsana ilaa bahaa-imihi qofkii xayawaanaadkiisa ixsaan u sameeya biliطcaami quudin wasaqi waraabin wاlmulaaxada annaafica iyo ka warqabid waxtar leh ana allaha yubaariku lahu fiiha ilaahay bahaa-imtaas u barakeeya xoolahaas oo loo barakeeya waman asaaa ilayha qofkii bahaa-imta si xun ula dhaqma oo aan dhaqaalayn cuuqiba fi dunyaa adduunyada ayaa lagu ciqaabaa qabla alaakhira intaan aakhira la gaarin marka bahaa-imta qofka waa loo ciqaabaa bal waxaaba dhici karta intaan aakhiro la gaarin adduunka in lagu ciqaabo haddii uusan dhaqaalaynin haddii uu dhibo kuma sii jirto ayadaana allah hadda muxuu leeyahay haddaba min ajli daalika saas darteed katabna calaa bani israa'iil reer banuu israa'iil waxaan ku waajibinay annahu man qatala nafsan qofkii naf dila reer banuu israa'iil waxaa lagu yidhi qofkii naf dila bikayri nafsin asagoo qisaas aysan ahayn bikayri nafsin waxaa loola jeedaa naftan uu dilaa ayadoo naf ka dilin hadduu qisaasana kuma jiro marka aw fasaadin fi lardi bikayri fasaadin fi ardi arlada isagoo fasaadiyeyna uusan u dilaynin arlada hadduu fasaadiyena dilka uu dilaa kuma jiro labadaas hadduusan u dilaynin ee uu dilo fakaannamaa qatala annaasa jamiican dadka isagoo laayay dhammaantood uu ka dhigan yahay waman axyaaha qofkii nafta nooleeya oo see u noolayna naf miyuu geli karaa maya laakiin waxay ku noolaan lahayd ayuu siiyey laakiin isugu naf ma geli karo axyaaha marka macnaheedu ma aha naftiyuu geliyey naf hade ma geli karo waman axyaaha fakaanamaa axya nnaasa jamiican dadkoo dhan inuu nooleeyey ayuu ka dhigan yahay wadalika arrinkaas wuxuu yahay limaa fii qalbi lwali midka hore oo ilaahay uu xukmiyey inuu dadkoo dhan wada laayay limaa fii qalbi lwali min alqaswati waalghiladati waashar qalbi adayga iyo kakanaanta iyo sharta qalbigiisa ku jirta wamaa fii qalbi alaakhar midka dambana ah, oo dadka dhan inuu nooleeyey loo qorana qalbigiisa waxaa ku jira min alraxmati waalriqati waalra'fa naxariis iyo turitaan iyo qalbi jilaac id huwa bisadad ixyaai kulli man lahu qudrat calaa ixyaahi min annaas sababtuna waxay tahay wuxuu diyaar u yahay inuu nooleeyo qof kasta oo uu nooleyntiisa uu kari karo diyaar uu yahay intuu awoodo na waa samaynaa inta kalena diyaar uu yahay marka waxay ka dhigan tahay dadkii o dhan inuu wada nooleeyey kamaa annamaa fii qalbi lawali sida midka hore qalbigiisa ay ugu jirto min alqaswati kakanaanta mustacidun sida uu diyaar u yahay liqatli nufuusi kullihaa nafta oo dhan inuu dilo hal qofuu dilay laakiin inta kale hadduu awood u heli lahaa qalbigiisa waxa ku jira darteed uu layn lahaa waxay ka dhigantah marka ayagoo dhan inuu fanasalu fanasalulah ilaahi waxaan ka baryayna an yajcala fii quluubina quluubteena raxmatan inuu geliyo tuujibu lanaa naxariistaasoo noo keenta suluuka kulla baabin inaan marno albaab kasta min abwaabi raxmat illaah wanaxnu wa biha ana ugu beer jilicno calaa jamiici khalqi ilaahi makhluuq ilaahi oo dhan wa an yajcalahaa inuu ilaahay uu ka dhigo naxariistaas muusilatan lana midna gaarsiida ilaa raxmatihi wa karaamatihi inahu jawaadun kariim alxadiidu haaliثu hamaanuun can anas bni maalik radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waala ali waslm nabigu wuxuu yidhi man axaba qofkii jecla an yubsada lahu fii risqihi arsaaqadiisa in loo waasiciyo wa yunsa'a lahu fii atharihi cumrigiisana loo dheereeyo yunsa-adan asalkeedii waxay ahayd waxay ka timid min annasi oo ah dibdhigitaan aayaddii qur-aanka ahaydna allahu atii u lahaa inama annasiiu ziyaadatun fi lkufri nasiiu waa ziyaada fi lkufri oo loola jeedo laba-iyo tobanka bilood oo sanadka qamariga uu ka kooban yahay afar xabo waxaa ku jirtaa ashhurulxurum la yidhaahdo jaahilgu marka waa xurmay jireen bilahaas lama diriri jirin laakiin dadka muslimiinta dabar uma haayaan afartaas bilood dagaalka iyo weerarka iyo hubka iyo waxaas waa la dhaafi jiray saddex bilood marka waa xariiraan bil waa midaan hadda ah, aan ku dhex jirno dulqicdaa ah iyo midda ku xigta oo dulxijo ah iyo midda kusii xigta oo muxarar saddexdaas bilood waa isku xigaan tan kalena waa rajab afartaas bilooda waxaa la isku yihahdaa shuruulxurum jaahiligu marka waa xurmay jireen waana baqaaya min diin ibraahim diintii nabi ibraahim waxyaabaha ay ka haysteen waxaa ka mid a ah xurmaynta bilahaas la xurmeeyo xajinta la xajinaana waa la mid ayadana waa min baqaaya diin ibraahim laakiin waxaa jiri jirtay mararka qaarkood inay u baahdaan xurum inay dagaalamaan maxaa la samey jiray qolo markaa qabaaisha carabta ka mid aha loo tegi jiray waxaa la dhihi jiray bishaan muxaram ah xurmadeedii waxaan rabnaa inaan naqlidaan oo loo naqliyo safar si bishaan loo dagaalamo marka muxaram xurmadeedii waa la naqlinaa safaraa la geynaa marka dibaa loo dhigaa haddana safar haddii loo baahdo safar waxaa leeyahay xurmadii markii hore loo soo naqliyo waxaa raba in laga naqliyo oo la geeyo rabiiculawal haddii loo baahdo haddana in laga sii naqliyo rabiicu la geeyo haddaba markii muxaram xurmadeeda laga soo naqliyo ee la geeyo safar magaceediina waa bedel maa marka safar la dhihi maayo markaas muxaram magacaasay qaadane xurmadiina ayadii usoo wareegtay magaciina ayaduu usoo wareegaa markaas nasiya marka wuxuu ahaa dibdhigitaanka ashhurulxurum xurmadoodii dib loo dhigo oo bilo kale loo naqliyo haddaba wayusa lahu fii athari cumrigiisa dib loo dhigo waayo macnuhu marka yani cumrigiisa loo dheeray qofkii raba falyasil raximahu qaraabadiisa ha xidhiiriyo muttafaqun caleyh hada alxadiidu fiihi lxadu xadiiskan waxaa ku jirta in laysku booriyo calaa silati raxim qaraabada xidhiirinteeda wa bayaani annaha kama annaha muujibatun lirida allahi wa hawaabihi fi laakhira iyo in la caddeeyo sida qaraabo xiriirintu ay u keento raalli ahaanshaha ilaahay thawaabkiisa aakhirada fa innaha muujibatun lihawaabi alcaajil waxay keentaa thawaab oo deg deg ah oo dunyada dhexdeeda ah muxuu yahay marka bixusuuli axabi lumuuri lilcibaad qofku wuxuu helaa waxa adduunyada dadku ay ugu jecel yihiin wa annahaa sababun waxayna sabab u noqotaa libasdi risqi arsaaqada qofka in loo fidiyo wa towsiicihi loo waasiciyo wa sababun lituuli lcumri cumrigana inuu dheeraadana way keentaa marka qofku uu jecel yahay asbaabtaas uu ku heli karo tuululcumri iyo bastu risqi wadalika xaqun calaa xaqiiqatihi wadalika kaasna xaqun waa dhab calaa xaqiiqatihi xaqiiqadiisuu ku sugan yahay qofkii markaa qaraabada xiriiriya macnaheedu wuxuu yahay arsaaqdana waa loo waasicinaho waa dhab cumrigiisana ilaahay baa u barakayna fa inahu tacaala ilaahi huwa alkhaaliqu lilasbaab wa musababaatiha asbaabtana ilaahay asagaa abuuray asbaabtaas waxa ka dhashay oo musababka la yidhaahdana ilaahay asagaa abuuray waqad jacala allahu likulli madluubin wax kasta oo la raadiyana ilaahay wuxuu u sameeyey sababan jid ama sabab wa ariiqan iyo ariiq yunaalu bihi lagu gaaro wa hada jaarin cala alasli alkabiir wuxuuna ku socdaa asalkii weynaay wa annahu min xikmatii wa xamdihi jacala aljazaa min jinsi alcamal ilaahay xikmaddiisa iyo ammaantiisa wuxuu ka dhigay aljazaa min jinsi alcamal qofka waxa uu sameeyo ayaa abaalmarkiisuna yahay fakamaa wasala raximahu bilbiri waalixsaani almutanawic sida uu qaraabadiisa ugu xiriiriyey bilbiri wanaag iyo walixsaan almutanawic oo kala duwan wa adkhala calaa quluubihim asuruur quluubtoodana farxad uu geliyey wasala allaahu cumrahu wa wasala risqahu ilaahay cumrigiisa waa u dheereeyey arsaaqadiisana ilaahay waa waa u dheereeyey yani oo waasiciyey oo u xiriiriyey wafataxa lahu min abwaabi risqi wa barakaatihi ilaahay abwaabta arsaaqda iyo barakaadka wuxuu uga furaa maa laa yaxsulu lahu biduuni hada sabab aljaliil wax uusan heleen hadduusan sababtan la imaan lahayn weyn wakamaa ana asixata wa tiiba alhawaa wa tiiba alghadaa waisticmaali lumuuri almuqwiyati lilabdaani walquluub min asbaabi tuuli lcumri fakadalika silatu raxim jacalaha allahu sababan rabbaaniyan wuxuu yidhi fakamaa ana sixata sida caafimaadka wa tiiba alhawaa iyo hawada wanaagsan oksijiinka fiicanoo qofku uu qaadana wa tiiba alqadaa cuntada fiican waisticmaalu lumuuri almuqwiya lilabdaani walquluub iyo in la adeegsado wixii jirka xoojina quluubtana xoojina in la isticmaalo min asbaabi tuuli cumri say uga mid tahay laakiin waa asbaab maadi ah waa asbaab maadi ah oo keene tuululcumri qofkii marka ilaahay ugu talagal cumrigiisa inuu dheeraado asbaabtaasa la waafajinaa qofki ilaahay uusan ugu talagelin asbaabtaas la waafajin maayo marka sababtana ilaahay baa qofka u keenay musababkiisana ilaahay baa ilaahay baa siiyey marka hore marka sababtaasa la waafajina musababkeeda si uu helo qofkii aan loogu talagelinna sababtaas la waafaji maayo fakadalika silatu raxim qaraabo xiriirintu jacalaha allahu ilaahi wuxuu ka dhigay sababan rabbaaniyan sabab rabbaani ah faina alasbaab alatii taxsulu biha almaxbuubaatu dunyawiya qismaan asbaabta waxa qofku uu jecel yahay uu ku gaaro oo tuulul uu ka mid yahay waa laba qaybood umuurun maxsuusa arrimo la taabo karo tadkhulu fii idraaki alxawaas oo soo gele xawaasta iyo dareemayaashu wax ay fahmi karaan oo ay haleeli karaan wa madaarik alcuquul caqliguna uu gaari karo wa umuurun rabbaaniyatun midda labaadna waa umuur rabbaaniya ilaahiyatun qadarahaa oo uu qadaray man huwa calaa kulli shayin qadiir allah wax kasta awooda waman jamiicu lasbaabi wa umuuru alcaalam munqadatun limashii'atihi iyo allah ah asbaabta dhammaanteed iyo arrimaha caalamka oo dhan mashii'adiisa ay u hoggaansan yihiin allahaasaa qadaray arrimahaas waman takafala bilkifaayati lilmutawakiliin iyo allihii damaanad qaaday oo kafaalad qaaday inuu ku filnaado ciddii asaga tala saarata wa wacada birisqi waalkhuruuj min almadaayiq lilmuttaqiin una ballan qaaday arsaaqad iyo ciriiriga inay ka baxaan qoladii cadaabkiisa iyo caradiisa ka dhowrsata qaala tacaala lah wuxu uhi waman yataqi lah yajcal lahu makhraja wayarsuqu min xayu laa yaxtasib waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu qofkii ilaahay ka dhowrsada ilaahay makhraj buu u yeelaa wayarsuqu ilaahay waa arsaaqaa min xayu laa yaxtasib meel uusan filanayn buu ka arsaaqaa waman yatawakal cala allah qofkii ilaahay isku halleeya fahuwa xasbu ilahi waa ku filan yahay waidaa kaana anabiyu sala allahu calayh wacala ali wasalam yaquul haddii nebigu uu leeyahay maa naqasat sadaqatun min maal qofku sadaqo uu la baxo maalkiisa ma nuqsaamid hadduu nebigu u yidhi bal tasiiduhu waa siyaadine fakayfa bisadaqati walhadiyati calaa aqaaribi wa arxaamihi buu yidhi say noqonee buu yidhaahday sadaqo iyo hadiyad aqaaribtiisii iyo arxaamtiisii hadiyad iyo sadaqada uu siiyo see noqonee maalkiisa marka nuqsaaminaysa in badan bay sii ziyaadina marka waa sadaqatun wasila wa fii hada alxadiid waxaa ku jirta daliilu calaa ana qasda alcaamili maa yataratabu calaa camalihi min hawaabi dunya laa yaduru ida kaana alqasdu wajha allahi wa daar alaakhira xadiiskan waxaa ku jirta daliil tusina calaa ana qasda alcaamil qofka caamilka ah ujeedadiisa uu u jeedo maa yataratabu calaa camalihi camalkiisa waxaa ka dhalanaa min hawaabi dunya ujeeditaanka uu u jeedo laa yaduruhu inuusan dhibin idaa kaana alqasdu wajha allahi wa daar alaakhira haddii ujeedadu ay tahay raalli ahaanshaha ilaahay iyo wejigiisa iyo daarta aakhiro oo macnaheedu yahay qofka xidhiirinta qaraabada uu xidhiirinaa hadduu ula jeedo wajha allaahi wadaar alaakhira laakiin haddana intaas u soo raacdo wax xadiiska lagu sheegay oo hawaabu dunya inuu helo dhibaat wax dhibaata u keeni may wax xadiiska lagu sheegay oo ah in arsaaqadiisana loo waasiciyo cumrigiisana loo dheeray waa hawaabun caajil fi dunya intaas marka hadday u raacsiisan tahay laakiin ujeedadiisa weyn ay tahay wejiga ilaahay iyo thawaabkiisa iyo ikhlaas wuxuu leehay waxba u dhimi mayso fainna faina allaha bixikmatihi ilaahay xikmadiisa wa raxmatihi rataba thawaaba alcaajil waalaajil wuxuu ka ratibay acmaasha qeyb ka mid ah thawaab caajil ah iyo thawaab aajil ah wawacada bidalika alcaamiliin caamiliintana ilahay waa u ballanqaaday qofka haddii sidaas uu yeelo thawaabkaas caajilka iyo thawaabkaas aajilka ah waa leeyahay maxaa loo leeyahay hadda waa wax dadka ku tirtirsiin kara acmaashii inay sameeyaan saas daraaddeed ilaahay waxa ay helayaan wuu u sheegay sameeya keliya lama dhina wax la hahdaa samaydaan intaasoo thawaaba intaasoo ajiraha leedihiin ilaan waa wixii qofka ku tirtirsiin la waxan inuu sameeyo wawacada bidalika alcaamil liana alamala maxaa yeelay yididiilka wastishcaara dalik arrinkaas dareenka qofku uu dareensan yahy yunashitu alcaamiliin dadka caamiliinta wuu firfircooneeyaa wa yabcasu himamahum himadooda ayuu kiciyaa cala alkhayri khayrka ayuu ku kiciyaa kama ana maya wastishcaara dalika saasa la rabaa istishcaara waa ina saas u noqdo waistishcaara dalika yunashitu alcaamiliin yacni shucuuruhu bidalika yunashituhu fi lcamal wayabcahu imamhum cala alkhayr kama ana alwaciida cala aljaraa'im sida dembiyada goodiga loo goodiyo wa dikra cuquubaatiha jaraaimtaas ciqaabkeeda sheegitaanka la sheego mimaa yukhawifu llahu bihi cibaadahu uu ka mid waxay ilaahay addoommadiisa uu ku cabsigeliyo wa yabcauhum oo ku dhiiri geliya calaa tarki dunuubi waljaraa dembiyada iyo jaraa inay iska dhaafaan khayrka cagsigiisa waa dembiga iyo jariimada jariimadana ilaahay wuxuu ka ratibay ciqaab ama caajil ah ama aajil ah qofkii dembigaas sameeya ciqaabkaasuu leeyahay waa wax marka qofka ugu dhiiri geli kara inuu dembiga ka fogaado uu iska ilaaliyo falmu'minu saadiq mu'minka saadiqa yakuunu fii ficlihi wa tarkii mukhlisan lilaah waxa uu samaynaa wuxuu iska daynaa ilaahay dartiis waa inuu sameeyo mustaciina bima fi lacmaali min almuraaqibaat waa inuu kaalmaysto waxa acmaasha loo sheegay oo wax dhiirigelin ah waa inuu kaashado wixii ilaahay iyo rasuulkiisu ay sheegeen almutanawica ee kala duwan calaa hada almaqsad alaclaa maqsadkan iyo ujeeddadan weynna waa inuu u kaashado maqsadkaas weyn oo ah inuu cibaadaysto ilahay dartiis inuu cibaadaysto wallahu almuwafiq wallahu aclam anagana halkaasa noo joogo